bismi llahi araxmaan araxiim sabaxa waxaa ku tasbiixsaday lilaahi alle maa fi samaawaati samaawaadka makhluuqaadka ku sugan wamaa fi lardi iyo dhulka dhexdiisa makhluuqa ku sugan wa huwa alle alcasiizu midka qaalibka weye alxakiimu ee falsan huwa alle aladii midka weye akhraja bixiyey alladiina kuwii kafaruu kufriyey oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ah dadkii ahlulkitaabka ahaa ah min diyaarihim guryahoodii ka bixiyey liwali lxashri shirintii ugu horreysay shirintii isa soo kulmintii ugu horreysay ayaa nimankaasi la kulmiyey oo macnaa la saaray maa danantum maydaan malaynaynin mu'miniintiiow an yakhrujuu inay baxayaan ree bani nadiir nimankaa xooggoodii awooddooda marnaba maydaan islahayn way baxayaan oo waa qaxayaan wadannuu waxay maleeyeen iyaguna annahum iyaga maanicatuhum inay tahay mid ay reebayso xusuunuhum dhufaysiyadoodu min allahi alle xaggii inay wax ka reebaysay moodayaan iyaguna waxay isla ahayd dhufaysyaday samaysteen inaan wax usoo mari karaba jirino xataa ilahay wax ka yimaada inay ka celin karto fa ataahum llahu alla u yimid min xaysu meel buu uga yimid lam yaxtasibuu ayna filanaynin meel laba filaan aa ah laga soo galay waqadafa alla wuu riday fii quluubihim quluubtooda dhexooda wuxuu ku riday alrucba argagixin yukhribuuna xaal ay kharibayaan buyuutahum guryahoodii biaydiihim gacmahoodii ay ku kharibayaan iyo waaydi lmuminiina iyo muminiinta gacmahoodi labadaba waa lagu kharibaya ee factabiruu cibraqata yaa uli labsaari aragyada qalbiga kuwa u saxiibku aho walowlaa an kataba inuu qoray haddii lala yahay allahu alle calayhim korkooda inuu ku qoray aljalaa qixidda qixidda ay qaxeen inuu alla dushooda ku qoray haddaynay jiri lahayn lacadabahum wuubaa cadaabi lahaa fi dunya addunyada dhexeedu ku cadaabi lahaa walahum waxaana u fi laakhirati aakhiro dhexeeda cadaabu naari naarta cadaabkeedii baa usugnaaday dalika kaas oo in sidaasi loo gala ihi biannahum sababtiisu waxa weeye annahum iyahu shaaquu inay la dhinactameen allaha alle iyo warasuulahu rasuulkiisa inay la dhinactameen waman ciddii yushaaqi la dhinactanta allaha alla ruux dhinacsamo oo dhan kuusa mooyaane dhinac kala aada fa ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay wey maa shaygii qatactum aada goyseen oo min liinatin geed timir ah geed timireed ah ow amase taraktumuuha aad ka tagteen mu'miniintiiyow qaa'imatan xaalay tahay mid taagan calaa usuulihaa jiridaheeda mid ku taagan xaal ay tahay fa biidniillaahi idanka ilaahay sababtiiba labadu ku ahaadeen iyo waliyukhziya iyo inuu hoojiya darteed alfaasiqiina kuwa ilaahay diintiisa ka baxay inuu hoojiyo wamaa shaygii afaa'a uu celiyey allahu alle wixii uu soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa dushiisa ku soo celiyey minhum ree bani nadiir xaggooda uu ka soo celiyey famaa awjaftum ma iidaan kicinin oo maydaan eryin calayhi kaa korkiisa min khayrin wax fardaa maydaan ku kicin farda idinku kumaydaan kicinuna maydaan ku eryin walaa rikaabin geel la fuushan yahayna maydaan ku kicinin walaakina allaha allah sayusallitu sallida rusulahu rusushiisa wuxuu ku sallidaa calaa man yashaau ciduu doono korkooda ku sallidaa wallahu allana calaa kulli shayin shay walba dushiisa qadiirun midkii awoodo wey maa shaygii afaa allahu alla uu soo celiyey calaa rasuuli rasuulkiisa korkiisa uu ku soo celiyey min ahli lquraa degmooyinka dadkooda xaggoodana uu ka soo celiyey ama kuwan ha noqde ama kuwo kaleba ha noqdeen ummadaha meelaha degan degmooyinkoodana laga soo celiyo hee falilaahi ilahay buu usugnaaday walirasuuli iyo rasuulka iyo walidilqurbaa dadka qaraabtinimada u saaxiibka nabiga qaraabadiisa sal lay slam iyo walyataama agoonta iyo walmasaakiini dadka masaakiinta wabni sabiili iyo socotada kay laa yakuuna maxaa sidaa loogu maamulaya kay laa yakuuna inaysan ahaanin darteed xoolihii inaysan noqonin duulatan mid wareega bayna alaqniyaai maalqabeenka dhexdooda mid ku wareega inuusan noqonin darteed baasaa loo yeegay xooluhu inaysan maalqabeenka uun ku wareegaysanin ee dadka baahan uu gudbo oo minkum idinka idinka mid wamaa shaygii aataakum uu idin siiyo alrasuulu rasuulku wuxuu idin siiyey fakhuduuhu qaata wamaa shaygii nahaakum uu idinka reebo canhu xaggiisana fantahuu ka joogsadoo ka reebtooma wattaqu llaha allana iska jira ina allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabtiisu miday adag tahay weye lilfuqaraa'i bay u sugnaadeen yani waxa weye xoolahaasi lilfuqaraa'i bay u sugnaadeen almuhaajiriina ee hijrooday aladiina kuwaasoo ukhrijuu la bixiyey min diyaarihim guryahoodii laga bixiyey wa amwaalihim iyo xoolahoodii yabtaquuna iyagoo raadinaya fadlan dheeraad oo min allahi alle xaggii ka ahaaday ama min allahi xagga allay dheeraad ka raadinayaan dheeraad bay roodinayaan wanaag bay doonayaan wa ridwaanan iyo rido oo wayansuruuna hiilinaya allaha alle iyo rasuulu rasuulkiisa iyagoo u hiilinaya kasoo baxeen manaa waxwy laga soo saaray ulaaika kuwaasi hum iyaga ayaa asaadiquuna kuwa runta sheegay oo iimaankooda daacadda ka away wladiina kuwa ayaa iskale waa qoladii labaad wladiinadu waxaad iyadana ku cadaftaa lilfuqaraai ku cadaf ama lidilqurbaadi hore ku cadaf wladiina kuwiibaa iskale xoolaha fayga ah tabawa'uu degay addaara daarta madiina degay waliimaana iimaankana degay min qablihim muhaajiriinta hijradooda ka hor daarta madiinana way degeen iimaankana way dhex degeen kuwaasaa kuwa labaade faygala yuxibuuna xaal ay jecel yihiin man ciddii haajara hijroota ilayhim iyaga usoo hijroota xaal ay jecel yihiin walaa yajiduuna ma helayaan fii suduurihim laabahooda dhexdooda ka heli maayaan xaajatan wax baahi ah xasad iyo xasaasiyatoona ka heli maayaan mimaa kii dartii uutuu muhaajiriinta la siiyey shayga muhaajiriinta la siiyey dartood qalbigooda ka dareemi waaya wax baahi ah, ah saas manaa ciil iyo wax baahi ah iyo xasatoona ayb wayu'iruuna way doorayaan calaa anfusihim nafafyaalkooda korkooday ka doorayaan naftooday ka doorayaanoo walaaladood bay u doorayaan walow kaana haba ahaato bihim iyaga khasaasatun gaajo daran iyo baahi daran haba ku sugnaatay gaajo daran iyo baahi daran haba haysee naftooday ka qaadayaan walaaladood bay u doorayaan waman ciddii yuuqa la ilaaliyo shuxa nafsihi naftiisa bakhaylnimadeeda laga ilaaliyo fa ulaa'ika kuwaas hum iyaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanay ah oo wladiina kuwii buu usugnaaday faygu walidilqurbaa walyataama wlmasaakiini wabni sabiil lilfuqaraa'i buu usugnaaday waaladiina tabawa'uu daara iyo waaladiina kuwiibuu usugnaaday jaa-uu yimid min bacdihim kuwaa hore gadaashooda yimid yaquuluuna xaal ay leeyihiin rabbanaa rabbiganow ikfir dhaaf lanaa annaga iyo waliikhwaaninaa iyo walaaladana alladiina walaaladaasoo sabaquuna naga hormaray biliimaani iimaanka nooga hormaray iimaanka nagala hormaray walaa tajcal hana yeelin fii quluubina quluubtanada dhexdooda dhexdeeda ha yeelin hillan wax xiqdi ah liladiina kuwii ha u yeelin aamanuu rumeeyey rabbanaa rabbiga now inaka adigu ra-uufun midkii turid badan baa tahay raxiimun oo naxariis badan alam tara miyaadan arkayninoo oo uusan cilmigaaga gaa cilmigaagu gaadhin ila aladiina kuwii naafaquu munaafaqoobay yaquuluuna xaalo ay leeyihiin liikhwaanihim walaaladood ay ku leeyihiin waa walaaladooda yahuudawe xagga diintii mabda ay walaalo ku yihin aladiina walaalahaasoo kafaruu kufriyey oo min ahli lkitaabi kitaabka ehelkiisa ka mid a ahlulkitaabka ka mid maxay ku yidhahdeen lain ukhrijtum bay dhaheen haddii laydin bixiyo lanakhrujanna waanu bixiyo waanu bixi macakum la jirankiina haddii laydin saaro waanu idin raacayna walaa nutiicu mana ateecayno fiikum ay fii shanikum arrinkiina dhexdiisa ku ateeci mayno axaddan ruuxna abadan weligeed ruux aanu arrinkiina ku ateecayno iyo in wax laydin yeelana ma jiro wain qutiltum haddii laydinla dagaalamona lanansurannakum waan idin hiilinaynaa bay dheh wallaahu allana yashhadu wuxuu markhaati ka yahay inahum iyagu lakaadibuuna inay been sheegahayaan beenaalayaal buu rabbilahi subxana wa tacala inay yihiin buu markhaati furaya lain ukhrijuu haddii la saaro kuwa yahuudda ah, laa yakhrujuuna munaafiqiintii ma baxayaan macahum la jirankooda walain quutiluu haddii lala dagaalamona laa yansuruunahum u hiilin maayaan walain nasaruuhum haddayba se u hiiliyaan kaba soo qaada haddayba dhacdaba maba dhacayse layuwallunna walla way jeedinoo way jeedin aladbaara dabooyinkay jeedinayaan rag wax iska dhici kara maa uma kadibna markay dabada jeediyaan laa yunsaruuna loo hiilin maayo la antum idinka ayaa ashaddu adayg badan rahbatan xagga baqrinta fii suduurihim laabahooda dhexdeeda min allahi alla xaggii baqdintay idinka idinka qabaan iyo ta ilaahay ay ka qabaan waxaa adag miday idinka idinka qabaan dalika kaasina sababtiisu waxa weye biannahum iyagu qowmun qowm inay yihiin laa yafqahuuna oo waxba fahmaynin dad wax magarada wey magarato wey macna laa yuqaatiluunakum idinla dagaalami maayaan burbur subxana wa tacaala idinlama dagaalami karaan jamiican iyagoo idil ayagoo wada socdo oo munaafiqiin iyo yahuuda wada socdo dagaal idinlama gelayaan bu rabbi subxana watacala ilaa fii quran xaal ay tuulooyin ku sugan yihiin iyo degmooyin dhexdooda mooye degmooyinkaasoo muxasanatin la ilaaliyey ah, oo godad iyo derbiyo lagu ilaaliyey aw amase min waraa'i judurin ama derbiyo gadaashooda inay idinkala dagaalamaan mooye ba'suhum baaskoodu baynahum dhexdooda ahaaday shadiidun mid adag wey taxsabuhum waxaad u malaynaysaa jamiican kuwo wada jiraad moodaysa walxaal quluubuhum qalbiyadooduna shataa tu kala tagsan ay tahay dalika arrinkaasina biannahum sababtu waxa wey annahum iyagu qowmun qowm inay yihiin qowmkaasoo laa yacqiluuna aan caqli lahayn caqli male garasho male ayb kamahali ladiina maaluhum xaalkooda iyo sifadoodu kamahali ladiina kuwii oo kaley la sifa yihiin min qablihim iyaga ka horeeyey qariiban yani waqti dhow ah. daaqu way dhadhamiyeen kuwaasi wabaala amrihim arrinkooda xumadiisii bay dhadhamiyeen walhum waxaana u cadaabun cadaab baa usugnaaday sugnaaday aliimun oo xanuujiya kamahali shayaani way hadana maaluhum iyo xaalkoodu kamahali shayaani shayaanka xaalkiisi iyo sifadiisii oo kale wey id waqti ugu sifo iyo maal ah qaala uu yidhi shaydaan lilinsaani insaankii uu ku yidhi ukfur kufri buu ku yidhi kufri gaalow falamaa goortii kafara uu kufriyey qaala wuxuu yidhi shaydaan innii anigu berii'un mid beri abaan ahayn minka adiga beri baan ka ahay innii anigu akhaafullaha oo maxaad iiga beri noqon innii anigu akhaafullaha allaan ka baqayaa allihii rabba alcaalamiina uulka oo dhan rabbiga u ahaa marka waxay ahaatay caaqibatahumaa shaydaanka iyo midkii uu lumiyey labadooda cidhibxumadoodii caaqibadoodii cidhibtooda waxay noqotay annahumaa iyagu fi naari naarta dhexeeda inay yihiin khaalidayni xaalay ku waarayaan fiiha naarta dhexeeda wadalika kaasina jazaau aalimiina aalimiinta abaalkooda wey sidaasa abaal u yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyo ittaquu llah alle ka baqo oo iska jira waltandur ha fiiriso nafsu nafi ha fiiriso maa qadamat waxay hormarisay liqadin beri ayuu hormarsatay wattaquu llaha alle iska jira ina allaha alle khabiirun midkii xoggaal awey bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan walaa takunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale ha ahaanina nasu llaha alla halmaamay oo fa ansaahum uu halmaansiiyey iyagana anfusahum nafafyaalkoodii buu halmaansiiyey ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alfaasiquuna kuwa ilaahay daacadiisa iyo dariiqiisa ka baxay ah laa yastawii ma sinaa asxaabu nnaari naarta dadkeeda wa asxaabu ljannati iyo jannada dadkeedu ma sina ljannati jannada dadkeeda hum iyaga ayaa alfaa-izuuna kuwa liibaanay ah low anzalnaa haddaan soo dejinno haada alqur'aana qur'aankan calaa jabalin buur korkeed haddaan kusoo dejinno la ra'ayta waad arki lahayd hu buurtaasaad arki lahayd khaashican isaga oo khushuucsan mutasaddican oo kala falfaliidhmaya kala dildilaacaya min khashyat illaahi baqdinta ilaahay darteedna saa u samaynay wa tilka midaasi almhaalu mahmahayaalkii wey tusaalayaal wey nadribuhaa waanu cadaynaynaa linnaasi dadkaan u cadaynaynaa lacallahum yatafakkaruuna si ay u fikiraan huwa alle allahu alle ama huwa isagu allahu alle wey huwa isagaa qur-aankaa soo dejiyey qur-aanka weynankaa leh midka soo dejiyey huwa isagu allahu alle wey cid kale ma soo deja alladii kaasoo laa ilaaha mid xaq lagu caabudo uusan jirin ilaa huwa isaga mooye caalimulghaybi wey waxa maqan midka og wey cilmiga inaga maqan ee aynaan haynin midka og wey washahaadati iyo waxa jooga ee xaadirka aba wixii aynu hayna ee xaadir xaadirinugu ana wuu ogsoon huwa isagu alraxmaanu midka naxariista badan wey naxariista guud alraxiimi midda gaar alraxiimu midda gaarkaana la wey alraxmaanu midka naxariista daatiga a ah ku tilmaamo waa la dhihi karaa waana sida ay muxaqiinta qaarkood rajaxaya alraxiimu oo marka ay noqonayso naxariistii oo sifatu ficliga ah alraxiimu khalqigiisana u naxariisanay alraxmaanu naxariistana ku tilmaanaa saa waa la dhihi karaa mana ayib huwa alle allahu alla wey huwa isagu allahu alla wey alladii midkaasoo laa ilaaha mid xaq lagu caabudo uusan jirin ilaa huwa isaga mooye almaliku midka boqorkaa wey alquduusu midka dahira wey eegoo dhan ka dahira assalaamu midka fayo wey midka nabadgalay wey oo isagana ceeb iyo naqsioo dhan ka nabadgalay almu'minu midka ammaan bixiyo wey addoommadiisa ammaanka siiyo wey almuhayminu ka waardiyeeya ee addoommadiisa arrimahooda u taagan alcasiizu midka qaalib kaa weeye een marnaba laga qaalib noqon karaynin aljabbaaru midka qasbida badan wey addoommadiisa qasbi almutakabiru midka isla weyn wey caweynidana yani xaq u leh subxaana allahi alla nasyidiisa camaa shay xaggii laga nasaho yushrikuuna ay la wadaajinayaan huwa alle allahu huwa isagu allahu alla wey alkhaaliqu midka wax jaangooye wey midka wax qadara wey khalqiga intuusan abuurin buu qadaraa albaari'u midka abuura wey ee sidii uu wax u qadaray yani u sameeya almusawiru midka sawiro weeyaanoo shay walba sawirkiisa sii lahu isaga keligiibuu u sugnaadeen alasmaau magacyaalkii alxusnaa ee ugu wanaagsanaa yusabixu waxaa u tasbiixsada lahu alle maa fi samaawaati samaawaatka khalqiga ku sugan iyo walardi dhulka khalqiga ku sugan wahuwa alle alcasiizu midka qaalibkaa ah, wey alxakiimu ee falsa